alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaam abu lxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah اllahu tacaala xadaana zuhayr bnu xarb fii baabi karaahati اlxirshi cala اdunya wuxuu ku saabsan yahay karaahiyat اlxirs dadaalka cala adunyaa adduunyada lagu dadaalo karaahiyanimadeeda xirsigaasi waa alxirsu اlmadmuum waa ku dadaalidda madmuumka ah oo hadday noqoto adduunyada iyo raadinteeduna waddo khaldan iyo maksab iyo jid khaldan lagu raadiyo hadday noqoto sarfinteeda iyo bixinteedana jid xun loo adeegsado adduunyadaasna ay ka mashquuliso qofka aakhiradiisii iyo wixii loo abuuray uu kaga mashquulo adduunyada adduunyadu ay noqoto iyo xoolaha iyo maalka ay noqdaan wax qofka isaga leh ee uu qofka uuna lahayn cabdudiinaar buu ku tilmaamay nabiga calayh salaam tacisa cabdudinaari waadirhami waalkhatiifa waa qofka markaa adduunyada ay hagayso oo hadday isqabtaan xaq alle iyo xaq iyo adduunya hadday isqabtaan adduunyadaas u xilanaya nusuusa shareeca min alkitaabi waasunna waad arkaysaa in badan wixii laga hadlaayo adduunyada iyo inaan lagu mashquulin dhinaca kalena waxaa lisamri xuquuq fara badan oo maali ah ama adduunyada ku saabsan oo ay tahay in la guto inay waajib tahay in la halmaamana nasiibka adduunyada aynan ahayn cimaaratul ardi dhulkoo la camiraa ku jira laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan maxabada iyo jeceylka iyo in ayadii loo maleeyo inay tahay hiyalghaaya waxay hawsha ka bilaabato kuna dhammaato qofkana uu iska dhigo sidaasoo weligii noolaanayo muhimadii weyneed ee loo abuurayna uu iskaba halmaamo taa iyadaa ah in adduunyada sidaa lagu dadaalaana nacaya qaala raximahu اllahu tacaala xadaanaa zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can abi zinaad cabdullaahi bni dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibni hurmuz ilmadani abu muxamedin can abi hurayrata cabdiraxmaan ibni sakhar dowsi radia allahu canhu yabluqu bihi nabiya abuu hurayrana xadiidka nabigu gaadhsiiyey asaga iskuma waqfin mawquufinine oo asaga iskuma joojinin mawquuf calayhi kamuna dhigin ee nabigu u sii mootiyey calayhi salaatu wasalaam waa war nabi warkan soo socda qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu ullah rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi qalbu shaykhi qofka odayga ah qalbigiisu shaabun dhallinyaro weeye calaa xubbi laba shay jeceelkooduu dhallinyaro usii noqon mar walbaba markuu sii duqoobaayaba laba shay buu u sii xuubsiibani oo uu dhallinyaro noqoni oo weliba dhallinyarada uu ka sii daran yahay oo ka sii jecel yahay xubbi alcayshi nolosha uu sii jeclaado iyo walmaali wa xubbi almaali xoolaha uu jeclaado labadaa mar walbaba isagu waa usii sii dhallinyaro noqonayaa waaqicana tusaaya warkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlay saadiqulmasduuq waxaa weeyaan wax majbuul ah oo bini aadamka lagu abuuray oo dabeecaddoodaba laga dhigay oo xaqiiqa ah weeyaan oo qofka mar kastoo uu sii weynaado lixijecladiisa iyo maalka siduu u rabo waa sii badanaysaa nolosha inuu iska sii noolaadana waa sii jeclaanayaayo meesha dhallinyaradu laga yaabo inuu habeenii maalinba intuu xanuunsanaado guriga iska jiifo isagu haddii xogow xanuuna u dareemo markaaba naftaa qaadaysa in wuxuu rabaa lala cararo oo daawo iyo irbado iyo isbitaal lala doontuu jecel yahay inuu iska sii noolaaduu rabaa boqol isagoo gaaray ama ka baad ama ka yar marka waa wax ilaahay ku abuuray aadamaha labadaa shayba maxaase la rabaa dadaalka noocaasa hadduu qofka uu ka bato inuu waa arrin aan fiicnayna aakhare xasuusto ilaahayna u soo noqda subxaanahu wa tacaala oo waxaa la yidhahdaa qasru alamal yidadiiradiisa inuu soo gaabiyaa la rabaa iyo hanka ku jira qaala waxadaanii abu طaahir wa xarmalatu almisriyaan labadaba waa reer masar wey abu daahir axmed binu camr ibnu sarxi xarmalatu ibnu yaxya tujaybi qaalaha waxay dhaheen ahbaranaa ibnu wahbin asawra waa masri cabdullaahi ibnu wahb almasriy min ruwaati muwaطa'i imaami maalik buu ka mid yahay an yunusa ibnu yaziid alayli can ibni shihaab azuhri can saciidin almusayib almahzuumi almadani can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh waalih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi qalbu shaykhi qofka odaygaa qalbigiisu shaabun dhallinyaro wuxuu u yahay calaa xubbi itnatayni laba shay jeceelkooduu ku sii dhallinyaro noqoni duululxayaati nolosha inay u sii dheeraato wuu iska rabaa oo isagoo intaa leeg hadduu cumriga loo sii dheerayn lahaa wuu jeclaan lahaa wa xubu lmaali xoolaha oo uu jeclaadana asagana wuu u sii yaraanaya mar walbaba qaala waxadaana yaxya bnu yaxya wasaciid bnu mansuur waqutayba bnu saciid kulluhum dhammaantood can abi cawaanay ka wariyeen abu cawaanana mashhuurun bikunyatihi alwadaax ibnu cabdillaahi yashkuri qaala yaxya isagu wuxuu yidhi ahbaranaa abu mucaawiya siiqat likhbaar buu ku wariyey can qataada ibnu dicaama saduusi can anasin anas bni maalikin qataada ibnu dicaama saduusi mudallis weeyaan can wuxuu ku wariyana ishaa lagu hayna waa layska fiirin in kastaoo kutubta iltisaamtay intay shardhisteen sixada haddana iltisaamay mudallisiintooda waa la tasaahulaa laakiin haddana muslim raximahu llahu tacaala diqadiisa iyo siduu asaaniidda iyo rijaasha cinaayo u siiyo waad arki doontaa inuun cantaa kaaga hadheenin cantaa qataada inuuna ka hari doonin mutaabacaad buu ka heli doonaa can qataada ibni dicaama asaduusi can anasin ibni maalik albasri abu xamzata khaadimi rasuuli illaah qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu yidhi yahramu ibnu aadam ibnu aadam waa duqoobaya haram buu noqon watashibu minhu inataan laba shayna dhallinyaray ku noqonayaan alxirsu dadaalka calalmaali xoolaha uu ku dadaaliye uu jecel yahay iyo walxirsu dadaalka uu ku dadaaliye uu jecel yahay cala alcumri cumriga in loo sii dheereeyo iyo nolosha qaala waxadaanii abu qasaan almismiciyu cabdilmalik abu qasaan almismaci wasmuhu ibn cabdilwaaxid ya malik ibn cabdilwaaxid abu qasaan almismaciyu malik ibn cabdilwaaxid axsant baaraka allah fiikum wamamed ibn muana alcanasi abu muusa azaman labadaas qaala waxay daheen xadaana mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi hishaam addistiwaayi hishaam addistiwaayi hishaam binu sambar baa la dhahaa qaala xadaanii abi hishaam binu sambar addistiwaayi can qataada ibni dicaama saduusi can anas bni malikin radia allaahu canhu can اnabiy sala اllah alيh wasalam qaala bimilihi xadiidkaa hore oo kale mutaabaco wey oo hishaamkaas aabbihiisa ninkaa mucaad aabbihi hishaama ayaa raggaa hore mutaabacinaya mutaabaca sanadku wuxuu ku wareegayaa qutay abu cawaana can qataada qataada qataada ku wareegaya qaala waxadaanaa moxamed bn muana wibnu bashaar albasriyaan qaala waxay dhaheen xadaanaa moxamed ibnu jacfarin almulaqab biqundar qaala xadaana shucbat bnu xajaaj abu bistaam albasriyu waasidin waa la dhaha qaala wuxuu ii samictu qataada yuxadiu wakaa marka qataada maanta muxuu kaga waryeeyey anas siiqat taxdiid oo simaac oo kalea waa simaac yuxadiu can anas bni malikin can اnabiyi sala اllah alay slam binaxwi wax kale uma keenin mutaabacaadka wuxuu u keenay in wixii mudallis ahna la shushbixiyo oo tadriiskiisii samaac iyo akhbaro iyo lagu wariyo xadate iyo lagu wariyo sanadkana uu noqdo sanad ka baxay qaraabada oo casiiz iyo mashhuur iyo wamaafaaq uu sii gaaro marka faa'iidaha ku jirtaa soo celcelintan uu la soo celcelinayo mutaabacaadka uuna lagu kaaftoomaynin dariiqii hore uun fawaa'id xadiiiya yacrifahu ahlu sanaaca ayaa ku jirta oo aad iyo aad u sarraysa waa darajo sarrayso oo saniya waxaan soo marray alimaamu muslim raximahullah dibaajadiisii muqadimadii qiimaha badneed baabun wuxuu ku saabsan yahay low anna liibni aadama ibni aadam hadduu u sugnaan lahaa waadiyayni laba waadi oo weliba dahab iyo fido iyo lacag aad u qaali u ah oo laba tog buuxisay hadduu heli lahaa labtaqaa taalian mid saddexaad buu raadin lahaa tana waa xirsiga aadamaha iyo sida adduunyada uu isku raaciyo iyo wax kasta oo gacantiisa soo gala siduu mar walbaba u sii hanqaltaagi iyo dadiiladiisana ay u fog tahay geeridiisa ay oga fog tahay meeshuu asaga maahmaahanayo dhimashada dhimashada ka sokaysa mar walbaba qof dhahaya ma jirto khalaas anig waan soo afjaray wax dambe oon raadinaya oon dalbaaya ma jirto qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wasaciid bnu mansuur wqutayba bnu saciid qaala yaxya se wuxuu yidhi ahbaranaa wa qaala alaakharaani xadaanaa abu cawaana alwadax ibn cabdillaahi yashkuriyu can qataada ibnu dicaamata saduusi can anas ibni malikin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi low kaana libni aadama ibni aadam hadduu u sugnaan lahaa waadiyaani laba waadi oo min maalin xoolo ah laba tog ama laba waadi oo maal ay ka buuxaan dahab iyo fido iyo xoolo labtaqaa wuxuu raadin lahaa waadiyan aalian mid saddexaad igu dar u laha ku saddexaad buu raadin lahaa isagoo labadaaba dhammayn karin oo hal xaba hataa aan dhammaynaynin is og ayuu mid saddexaadna raadin mar walbaba wuxuu rabaa inuu xoolo sii kordhiyo inuu intanoo dhanba intay dhammaysto uu sii noolaan doono isku arkaa labtaqaa waadiyan aaliaa walaa yamla'u jawfa ibni aadam ibni aadam calooshiisa ma buuxiso ila turaabu carra mooyeen qabriga marka la dhigo luxudka la dhex dhigo carrada lagu rogo jidhkiisi uu googo'oo carradii iyo turaabtii ay tiimbato afkiisii calooshiisiiba markaa unbuu aamusi aadamaha markaa unbuu aamusayaa marka xirsiga iyo dadaalka halkaa gaarsiisan oo in qofkii uuna wax qancinayaba jirinba dadaalka heerkaa gaarsiisan in laga soo gaabsadaa la rabaa waa khalad lama baahna dadaalka noocaasoo kalea madmuum waaye in marka qofka uu adduunyadiisiba ku raadinaayo uu u arko inay tahay wasiila uunan haayo ka dhiganin inuu aakharo maaragtay u shaqaysto marka cibaadadiiba isku bedelaysaa cibaadaday isku beddelaysaa laakiin hadduu xirsigiisa iyo dadaalkiisa uu xadda dhaafo waa dambaabaye wayatuub ah toobad keeno wayatuubu allahu ilahayna wuxuu ka toobad aqbalayaa calaa man taaba qofkii toobad keena inuu khaldamay baad arkaysaa qofka noocaasa ee xirsigiisa dadaalkiisa uu yahay uun wax walba aniga igu fiicanta wax walba aniga igu fiicanta wax walba dowladda idil haddii gacanta loo soo geliyo wuxuu jeclaan lahaa askarigii inuu laqoo cunuu jeclaan lahaa wixii boos iyo dhul ku yaalla magaalooyinka duleedkeeda iyo gaararkeedaoo dhanba keligii inuu yeeshuu jeclaan lahaa oo qof kaloo ka daba hadlo uusan jirin maamuuroo dhan asaga keligii inuu ahaado marka ibnu aadamka xirsigiisa iyo murweynankaa wuxuu u keenay marka dambe tanaafus tartan buu u keenaya inuu ku tartamo adduunyadii tartankaana wuxuu keeni taxasud iyo in laisxasdaa imaan iyo in laisdilo iyo in laiscadaawaysto iyo in laissharqoolaa imaanaysa markaa dhibaato weyn baa marka faraha lala galay alla toobadkeeno wayatuubu allahu buu leeyahy nabiga calayhi salaam ilahay u toobadkeeno ilaahay wuu inaga aqbalaya calaamantaaba qofkii toobad keena ilahay waa ka aqbalayaa qaala waxadaana ibnu muana muxamed wa ibnu bashaar isaguna muxamed qaala ibnu muana xadaana muxamed binu jacfar gundar ahbarana shucba qaala samictu qataada yuxadiu can anas bni malikin qaal samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigaan maqloo yaquulu leh falaa adrii a shayun unzila am shayun kaana yaquuluhu saasuu leeh inuu yahay warkan nabiga calayhi salaam low kaana liibni aadama waadiyaani ilaa aakhirihi inuu yahay shay unsila lagu soo dejiyey nabiga oo waxyi oo qur'aani ah yani waxyi matluuba la wadaa wuxuu nabiga ku hadlo dhanba waxyi ah ee waxaa laga hadlayaa waxyi qur'aani oo matluu ah inuu yahay oo aayad qur'aanaba ah ay sidaa ahayd am shayun inuu yahay shay kaana yaquulu nabiga uu ku hadli jirayoo lafdigiisa uu nabigu leeyahay macnahana waxyi xag alle ka yimid oo xadiid inuu yahay ma kala ogi bimili xadiidi abi cawaana buu sheegay mutaabaco weeyaan abu cawaan alwadaax waxaa ka warinayay nimankaas dhowrka ah ayaa ka warinayay ayb marka aayad inay ahayd baa soo socotaoo la nasakhay waxadaanaa xarmala binu yaxya qaala akhbaranaa ibnu wahbin akhbaranii yuunus can ibni shihaab can anasin can rasuuli illah sala allah aleh wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi low kaana libni aadam waadi waadi hadduu u sugnaan lahaa min dahabin dahab ah ibni aadam qaab alummada kamida ah waxay dhaheen ibni aadamka lagu celcelinaayo waxaa ku jirta nugta low kaana lilinsaani lama dhihin ibni aadam baa layidhi aabbihii dhalay ama laga farcamay aadamaha ayaa la sheegayaa oo lagu abtirinayaa waxaana la ishaarayaa marka horeba aadam turaab iyo carro ayaa laga abuuray haddana carradii iyo turaabtii unbaa lagu noqon waxaan carrada ahayn oo qancin karta ma jirto low kaana libni aadama waadin min dahabin axabba wuxuu jeclan lahaa ana lahu waadiyan aakhara tog kale walan yamla afaahu ila turaabu carra mooye wax kaloo buuxin karta afkiisa ma laha wallaahu yatuubu ilaahay waa ka toobad aqbalaa calaa man taaba qofkii toobad keena oo wuxuu soo maray ee xirsi iyo dadaal adduuna iyo meeluhuu galay iyo inta mashquul adduun uu wakhti badan ku dhumiyey xuquuq iyo waajibaad diini ana uu ku dhaafay qofka asagaa ah toobadkeen iyo soo noqod buu u baahan yahay iyo inuu ismiisaamo oo arrimaha mid walbaba meeshiisa uu mariyo wa waxadaanii zuhayr binu xarbi wa haaruun bin cabdillaahi alxamaal qaala waxay dhaheen xadaana xajaaj ibnu muxamed almasiisi can ibni jurayjin cabdilmalikin qaala samictu caaa yaquulu samictu ibna cabaas baa maqlay caaa ibn abi rabax yaquul samictu ibna cabaas baa maqlay cabdullahi ibnu cabaas ibni cabdimualibin alhaashimiy ibnu camri rasuulillaahi radia allaahu canhu yaquul asagoo leh samictu rasuula allah rasuulka calayhi salaam baa maqlo yaquulu leh low ana libni aadama ibni aadam hadduu u sugnaan lahaa mila waadin waadi muggii oo maalin xoolo ah laa xaba wuxuu jeclaan laha an yakuuna ilayhi milu asagoo kale inuu lahaado walaa yamla'u nafsa bni aadam ila turaabu caruub waxaana ima buuxiso wallahu yatuubu calaa man taab qofka asagaa ah marka waa xaalad khataruu galay ha toobad keeno buu leeyahay wallahu yatuubu waa aqbala calaa man taab qofkii toobad keena qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahy falaa adri ma ogi anasna waa kii aan soo marray am min alqur'aani huwa inuu qur'aan ka mid yahay oo lafdigan asaga ahee low anna libni aadama mila waadin ilaa aakhirihi alfaaddiisa aan soo marray kala duduwan macnuhuna isku mid yahay inuu aayad qur-aan ay ahayd oo la nasakhay amlaa iyo in kale oo xadiid nabi uu yahay ma kala ogi buu leh wa fii riwaayati zuhayr qaala falaa adri a min alqur'aani lam yakun ibna cabaas uma sheeg qaala xadaana suwayd bnu saciidin qaala xadaana caliy bnu muslim can daawuudin can ibni xarbin ibni abi laswad can abihi qaala bacaa abu muusa alashcariyu cabdullaahi binu qays weeyaane wuxuu diray ilaa quraa'i ahli basra magaaladii basra la dhihi jiray ciraaq bay ku taallaa oo magacana amankan loo yaqaanaa basra kuufa iyo basra markii laisku darana misraan baa la dhihi jiray laba magaalo oo muslimiinta futuuxaadkoodii xilligii cumar binu khadaab gacanta lagu dhigay la magaaleeyey oo cumar baa magaaleeyey oo ugu horreeyey radia allahu canhu ardaa marka abuu muusa wuxuu ahaa marka waali madax buu ka ahaa ama oday dhiisi buu ka ahaa ama guddoomiyu ka ahaa wuxuu iskuu yeehay marka dadkii quraada ahaa buu iskuu yeehay xilligaasi saxaabada iyo taabiciintana dadka quraada la yidhaahda qur-aanka yaqaana humulfuqahaau ayagaa fuqahaa ah. oo wax qur-aankii iyo fahamkii shareecada labadaba wa isla wadeen waa isla wadeen waxaafidu qur-aan qur-aankunu xifdisan wax kaloo u raacsan jirin ma jiri jirin xilligii saxaabada iyo salafka qur-aankiiyo waxaa laisku wadi jiray tafsiirkiisii iyo axkaamtiisii iyo xadiidkii fasiraayay intaasaa laisku wadi jiray markaasuu qofka qur-aanka markuu xaafid noqdo faqiih muxadiana waa noqonayaa abu muusa alashcari wuxuu u yeehay ilaa quraai ahli basra ahlu quraa ahaa hadduu yidhi isku imaada qasrigii iyo gurigii looga telinayay magaalada madaxda ama abuu muusa alashcari meeshuu fadhiyey looga yeedhay fadakhala calayhi waxaa soo galay alaaamiati rajul saddex boqol oo nin baa imaaday qad qara'u lqur'aana qur'aanka wada akhriyo wala yaqaana oo culummo oo fuqahaa ah faqaala wuxuu yidhi abuu muusa antum idinku khiyaaru ahli lbasra basra kuwa u khiyaarsan baa tihiin kuwa ugu khiyaarsan reer basrayaad tihiin oo cilmiga iyo camalku uu wada socdayoo qofka cilmiga leh camalkiisuna waa ku garab waday cilmigii iyo camalkuna sidaas uu socday waxaa isku wadaa in la xifdiyo oo la fahmo oo lagu dhaqmo lagu camal falo ummaddana qudwo iyo dayasho loo noqdo deen ay kugu daydaan intana wada socotay qofka marka wuxuu noqonaya qof miisaan culus leh ayuu noqon diintiina waa bartay waana u dhigmaa booskeedii buu fadhiyaa marka waa sidaa darteedba wuxuu noqday khiyaaru ahlilbasra ahlubasroo dhanba inta khiyaartaheeda oy indhahaba u ahayd wa quraa'uhum quraadoodii baad tihiin qur'aanka iyo diinta xumaarsanaa fatluuh qur'aankaa akhriya xaqa tilaawa akhriya alladiina aataynaahum alkitaaba yatluuna xaqa tilaawati qur'aanka kuwa ilaahay uu siiyey iyo diinta akhrinta qur'aanka keliya ma aha yatluunahu iyo yatabicuunahu muddadii kugu dheeraanin qur-aankii muddo dhanba badanbaad xifdisneed indhahaad kala qaadayba waad xifdisay oo xufaadii baad arkaysay dadkii oo qur-aan wada akhrisanayo o qur-aan yaqaanaad aragtay arrintaa iyana caadi intay kuu noqoto qur-aanka waa la bartaa keliya arrintu inay kaa noqonin ee ha noqoto waxaa la akhrinaayo kalaamullah inuu yahay oo annaga nana hadlaayo dhaqankiisana nooga baahan yahay suluuggiisana nooga baahan yahay ummadda in la gaarsiiyo oo la bara nooga baahan yahay waajib diini ahoo booskii nabiga calayhi salaatu wasalaam in la taagan yahay ishcaarkaa iyo dareenkaasaa la rabaa marka laa yaduulanna calaykum اlamad oo fataqsuu quluubukum quluubtiina markay ay angegto hadday inagu dheeraato tidhahdo khalaas oo khushuuc iyo dareenba la waayo qalbi angeeg baa markaa bilaabanaya qalbi angeeg baa bilaaban kamaa sidii qasad quluubu man dad quluubtooda ay u angegtay kaana qablakum inaga horreeyey ummadihii inaga horreeyey oo markii muddo ay nabiyaashoodii ka soo moogaayeen kadib deena qalbi angeeg intuu ku dhacay shareecadii diinta iskaga tagay sidaa kale ha noqonina wey wainaa kunaa waxaan ahayn ayuu leh abu muusa naqra'u kuwa akhriya suuratan suurad baan akhrin jiray kunaa nushabbihuhaa waxaan ku shabihi jirray fi duuli xagga dheerarka iyo washiddati xagga adeegga iyo aayadaheeda iyo samideeda iyo adeeggeeda marka laga hadlaayo waxaan ku shabihi jirray suuraddaasi bibara'ata bara suurad sida bara oo kale ah min xayu aduuli washidda ama macaanideeda iyo waxay ka hadlayso ama alfaadeeda iyo muxuu ahaa samideeda ama dheerarkeeda suurad aan ku shabihi jirnay suuratu lbaraa ama suuratu tawba ayaa jirtay oo fa unsiituhaa layahalmaansiiyey waa la yahalmaansiiyey buu leeyahy macnaha waa la nasakhay nabigaa la halmaansiiyey oo laga nasakhay kol haddii la nasakhana lafdigeedii iyo xukunkeediiba la israaciyey ama lafdigeedii uu tegay oo la nasakhay khalaas waxaa weeya waa la halmaami waa la halmaami ilaan qur-aanka kariimkaa markii laga hadlayo nasakh hashiisaba culummadu saddex way u qaybiyaanoo wax lafdigiisi si la nasakhay oo xukunkiisa uu baaqi yahay lafdigii baa la nasakhay laakiin xukunkii waa la dhaqangelinaya waa lagu camalfali sida asheekhu washeekhatu oo kale markii laga hadlayo rajmiga iyo zinada labada guursatay in la rajminaayo aayad qur'aan ay ahaan jirta waa la nasakhay lafdigeeda iyo tilaawadeeda laakiin xukunkeedii baaqi weeyaan ama waxaa la nasakhayaa xukunkii oo lafdigii baa jooga oo qur-aanka ku jira sida aayatu eh, mxuu ahaa ciddat lmar'ati sana xawlan wasiyatu ila alxawl oo kale wasiya ila alxawl iyadoona lafdigeeda ayada way jirtaa laakiin xukunkeeda waa la nasakhay arbacata ashhurin wacashra iyo wasiya lahaan baa lagu nasakhay xalkeeda umay dhinac ka qaadanaysaa wayna garbanaysaa waxaa jira wax lafdigiina la nasakhay tilaawadiina waa la nasakhay xukunkiina la nasakho la israaciyey ayaguna waa badan yihiin cashur rabacaad iyo maxuu ahaa masalatu ribaac fa unsituha waa la helmaansiiyey suurad dheer oo bare oo kale ah hayra annii qad xafidtu minha waxaan ka xifdinaya oon ka aqaanaa oo qalbigay weli ku dambaysaa lafdigan low kaana liibni aadama waadiyaan ibni aadam hadduu laba waadi iyo laba tog oo min maalin xoolaa uu lahaan lahaa labtaqaa wuxuu dalbi lahaa waadiyan aalian mid saddexaad walaa yamla'u jawfa ibna aadama ibni aadam calooshiisa ma buuxiyey ila turaabu carramooyeen wa kunnaa naqra'u waxaan kaloo akhrin jirray suuratan suurad kunnaa nushabihu aan ku shabihi jirray biixda almusabbixaat suuradaha musabixaadka la yidhaahdo ee ama subxaano ka bilaabato ama sabbaxo ka bilaabato ama yusabixu ka bilaabato ama sabix ka bilaabato suuradahaasa waxaa la dhahaa musabixaad baa la dhahaa suuradahaas mid ka mida ah, suurad shabihi jirtay oo faunsito aa la halmaansiiyey xagga maaragtay gaabnida iyo suhuulada faunsito waa la halmaansiiyey hayra annii xafidtu minha waxaan ka xifdisna oon ka hayaa qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun fatuktabuu shahaadatan fii acnaaqikum fatus'aluuna canha yowma alqiyaama aayad qur'aan ay ahayd intaa hore ayadu aayad mutawaatira qur'aankeena ku jirta weeyaan laakiin aayad kale oo sida aayaddanoo kale u hadlaysa intan kale intan dambana wadata suurad ay ka mid ahayd baa laisla wada tuurayoo la nasakhay nasakhana waa xikmad ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala xikma ku sugan oo hadduu yahay waxa la nasakhaayo qur-aanka ama waxyiga la nasakhaayo min alakhafi ila alaqali iyo min alaqali ila alakhafi iyo muxuu ahaa almutasaawi mid siman saddexaasuu noqdaa xagga marka laga hadlaayo adeegga iyo fudeedka waxaa la nasakhayo wuxuu ilaahay kugu bedelay wax ka fudud wixii hore edaysatay ka fudud buu ilaahay ku bedelay subxaana wa tacaala taasna waxaa weeyaan inaad ogaato naxariista ilaahay iyo addoommihiisa inuu maarata u naxariistay oo uu culayskii ka kor qaaday sida aayaddii aayatulmusaabara oo kale sida eh, eh, dagaalka marka laga gelaayo halkii nin toban qof ayaa la yidhi una ka cararin kadib waa la nasakhayo waxaa la yidhi alaa nakhafafa allahu cankum acalima fiikum dacfa hal halkii qof laba nin ha ah iska celiso iyon ka cararayn baa layidhi oo ay isku hub wataan wey isku hub wataan haddii kala hub wataan oo hal nin oo madaafiic wata ama diyaarado wata boqol nin waa ka cararayaan leanna waxaa laga hadlaya imaam maalik baa masalada ayadaa ku xoog badan macnihiibuu soo qaatay macnaha waxa weeyaan quwada laga hadlaayaabuu isagu leeyahay xagga cuddada laga hadlaayo xagga cadadka lagama hadlaayo laakiin haddii cadadkiina ay jiraan cuddadiina ay jirteen ayaduna de waxa weye sida aayadduba ay ku caddahay aayad siday ku caddahay jumhuurta ayadoo aayadda daahirkeeda qaateen inaan laga carari karin calaa kulli xaal masalada waa khilaafii laakiin waxaan ka hadlayna waxaa weeyaan shay culus oo ilaahay uu naga kor yeelay oo shay fudud loogu bedelay iyo cagsigeeda shay fududaa oo haysanay oo intii la nasakay wax ka culus lagu bedelay sida soomu ramadaan yoomu caashuraa bisha muxaram maalinta tobankay tahay baa waajib ahaan jirtay waa la nasakhay wujuubkii oo ramadaan baa layidhi halla soomo oo ka badan labaataniyo sagaal ilaa soddon maalmooda taasna waxa weeyaan ilahay xigmadu ka leeyahay markood waa imtixaan qofka hogaansamaya amarka ilaahay qaadanaya takaaliifta sharciga waxay u baahan tahay sabir qofka sabriya qofka kale ajirka hawaabkiina waa badan yahay leylatulqadarna waa noogu qariyey waxaa laga helaynin iyo macaashuura baa laga helay midda kalena waa tasaawi oo waa siman yihiin sida qibladii oo kale in xaggaa baytulmaqdis loo jeedsan jiray haddana xaggaa ayaa maka loo jeedsaday oo la nasakhay baytulmaqdis iskugu mid weeye xagga ficilka la imaashaha marka laga hadlaayo waa iskukaamid xaggaa u jeesay xaggaa u jeesay isku mid weeyaan laakiin waxaa weeyaan imtixaan baa ku jira qofka adeeci iyo qofka murmi oo buuq iyo hadal keeni sida yuhuud oo kale marka aayaddan waxay ahayd aayad qur-aan ah oo suurad musabbixaadka oo kalea ku jirtay ayadoo dhan iyo musabbixaadka waa la nasakhay saasuu kulee yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maxaad ogu hadlaysaan maa laa tafcaluuna waxayna dhaqan gelinaynin oo inku camalfalaynin fatuktabu waxaa la qorayaa waxa aad ku hadasheen qowlka ehe ficilkiina khilaafsan shahaadatan baa la qorayaa xaalay tahay makhraati fii canaaqikum luquntiina gudaheeda ama luquntiina saaran fatus'aluuna waanina weydiin doonaa canha yowma alqiyama maalinta qiyaama oo qowlkii ficilka iskhilaafay shahaado iyo makhraati dhabarkaada ku yaalla ama luquntaada suran luqunta suran weeyaanoo waa kitaabkii dee wax alla waxay qorraa o dhan baa hadhow luqunta laisku gelinaya ah, wa kullu insaanin alzamnaahu fii unuqiida wey fii unuqihi ayb fatus'aluuna canha yowma alqiyaama baabun wuxuu ku saabsan yahay laysa alghinaa can karati اlcarab laysa alghinaa ghinaa iyo hodantinimo iyo haninimadu ma aha can karati alcarabi xoolo badni mataac iyo alaab iyo xoolo aad haysato haninimada dhabtaa ma aha maxaa yeelay isagoo intaasoo xoolaa haysta hadduunan kuba qanacsanayn oo una ku nooleen oo alxamdulilah una lahayn oo una fadhiisanayninba kii wax yar haystayna uu alxamdulilahi leeyahayoo waajibaadka alle u igmaday uu la imaanaayo kee labadaas qani ah qaninimada waa qalbiga qalbiga weeyaan xaddaana zuhayr binu xarbi ibnu numeyr qaala xadana sufyaan ibnu cuyaynata can abi zinaad can alcaraj can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi laysa alghinaa haninimada dhabtaa maaha can kahrati alcaradi xoolo badan walaakina alghinaa haninimada dhabta ah hina nafsi nafta qaninimadooda wey qanaacada waa kanzi oo qofku ilaahay siiyo uu siiyo dhammaanaynin qanaacadu wix ilahay ku siiyoad ku qanacdo ku raalli noqoto kadib deenna aad ku gaadho wixii ilaahay subxaana wa tacala waajibaada cibaadaha aad ku gaadho marka laysa alghina can karat alaal walaakina alghina hina nafsi baabun wuxuu ku saabsan yahay maa tuawafu maa yaru maa tuawaf maa yakhruju min zahrati dunya oo maa maa yakhruju waxaa ka soo baxaya min uraddunya zahrati اdunya adduunyada birbirkeeda iyo quruxdeeda iyo dhalaalkeeda waxaa isaga ah cabsida uu nabiga nooga cabsaday inaan ku khatalanno oo aanaan eh, ku mashquulno oon aakhare ku ilowno oo ilaahay ku caasinno oon deen dikrigii ilaahay iyo waajibaadkii xuquuqdii kaleena nagu laha aan ku halmaano wayasudakum can dikr illahi wacan salaat wi allaala wixii dikrigi ilahay iyo salaadda kaa mashquulinoo dhanba mamnuuc wey lama ogolo waxadaanaa yaxya binu yaxya qal abarana lay bnu sacdin xaw xadaana qutayba bnu saciidin wataqaaraba fi lafdi qaala xadaana lay can saciid bn abi saciid almaqburiyi can ciyaad bn cabdilaahi bn sacdin anahu samica aba saciidin alkhudriyi buu maqlay radia allahu canhu sacd bnu malik oo yaquulu leh qaama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa istaagay fakhadaba annaas dadkiibuu u khudbeeyey khudbooyinka nabiga waxay u qaybsamayeen alkhudba raatiba iyo khudba caarida khudba waa khudba raatiba ah oo khudbada jumcada iyo ciidaha iyo khudba raatiba la yidhahdaa midna waa caarid oo arrin cusub oo soo koradhay ayuu rabaa nabiga calayhi salaam inuu iftiimiyo oo ummadda ogaha oga sheekeeyo waaqica iyo xaaladdii markaasi jirto cusubba dadka in lagu baraarujiyaa la rabaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi laa wallaahi khudbadiisiiba ku jirtay laa wallaahi arrintusaa ma aha ilaahay baan ku dhaartaye maa akhshaa calaykum inigama cabsanaayo ayuha nnaasu dadow ilaa maa yukriju allaahu lakum wuxuu ilaahay nii soo saari doono oo min zahrati dunyaa adduunyada quruxdeeda iyo birbirkeedaa ummaa inaga baqaaya oo tii nabigaa la yidhi walaa tamudana caynayka layidhi indhahaada hu taagin waxa asaga ah ee adduunyada ah haku mashquulin baa la yidhi wixii qaaligahaa ilaahay ku siiyey arag oo salaadaasi iyo cibaadadaasi iyo qur'aankaasa wax walbaba ka qiimo badan wixii adduunya ilahay ku siiyey ku qanca marka adduunyadaas umbaan inaga baqaayaa buu nabiga calayh isalaatu wasalaam ilaa maa yukhrij allahu calakum min zarati dunya adduunyada quruxdeeda iyo birbirkeedaan inaga baqaya inaad ku mashquulshaan oad ku tagtaan faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ya rasuula rasuul allow aya'ti alkhayru bishari xoolahan iyo nicmada ilaahayna siiye waaba khayr eh ma khayr baa shar keena aya'ti alkhayru khayrkuma wuxuu la imaadaa bishari shar miyuu keenaa fasamata rasuulu llahi sala alla alay slam baa aamusa saacatan zaman saacada waa waqti unbaa loo jeedaa saacaddan hadda innagaa isticmaalay lixdanka daqiiqaa ma jirin ee zaman baa loo wadaa ama ha yaraada ama ha dheeraadee uma qaala nabiga calai salaam hadduu muddo aamusnaa wuxuu yidhi kayfa qult maxaad tiri bal kuu soo celi qaala wuxuu qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allah wayaati alkhayru bishar khayrku shar mu keenaa khayrka hadda xoolihiibu ka wadaa xoolahan iyo nicmadan ila bixiyo xoolaha waaba khayra shar miyuu keenaa waad nooga digaysaa oo waxaad leedihi allooleh waa iniga baqaayaaye ma khayrkii baa shar keeni faqaala lahu rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigaa wuxuu yidhi ina alkhayra khayrka laa yaatii ma keeno ilaa bikhayrin khayr mooyeene oo markii khayr laga hadlayo khayr khayrun buu keenaa awa huwa khayrun se awa khayrun hu ah, khayr khayr mooye khayr khayrun buu keenaaye xoolaha iyo adduunyaduusa ma khayr baa iyadoo dhan ma khayr baa qofna khayr bay u noqotaa oo janna buu ku galaaba qofna shar bay u noqotaa oo naar buu ku galaa inaad marka isku dartoo tidhaahdo adduunyada maxaa loonoogu diiday ama looga hadlayaa oo lanooga cabsanayaa oo tirada khayr weeye isagoo dhanba warkaasaa lagu diidan yahay awa khayrun huu adduunyadu ma khayr baa dhammaanteeda iyo xoolaha khayr ma wada aha qof bayba dili oo dhibaato u geyni qof baa ku aakhira seegi qof baa aakhiradiisii cibaadadiisii kaga tegi inna markaasuu nabiga miiaal si ay ku fahmaan dadku ayuu tusaalena siiyey sala allahu aleh waali wasalam wixii ay garanayeen buu nagu tusaaleeyey sala allah alay wasalam dadku waxay garanayeen ina kula maa yumbitu ina mimaa yumbitu bacda riwaayaat riwaayada soo socota ina mimaa yumbit ina kulla maa yunbitu waxaa dhaliya kulla maa shay dhammaantiis uu yunbitu rabiicu guga uu soo bixiyo roobkaa da'aya barwaaqada iyo nicmada uu soo saaro ee ama doog leh ama cagaar leh ama caleen leh ee kala noocnooca yaqtulu wuxuu dilaa xoolihii xabatan buu u dilaa baqaq aw amase yulimu waa sigaa inay u dhintaan bay ku sigtaanoo u dhowaadaan barwaaqadaas iyo nicmadaasi xoolaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku masruufaayo ay cunayaan soo nicmo maaha xoolaa u dhinta a ah, oo neef geela waxaa jira geela hadday cunaan geedaha qaar hadday cunaan ay u dhimanayaan loodii say wax u culaysay iyo waxyaalaha qaar markay cunto ay waxba kala reebi weydo oo garagteeda ay ku sii waddo intay baqaqday dibiraysaay oo inayba dilacdaa laga yaaba ama ay kow tiraahdo oo dhimato marka xoolihii ayaan inagu shabahayaa iyo barwaaqadii roobka iyo nicmadii uu roobku ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaliyey ee doogaha mimaa yumbitu rabiic gugaa iyo doogaa uu soo saaro yaqtulu waa dilaa xoolaha qaar xabatan baqaq baqaq ma taqaanaa ya neefka markuu intuu dhergo calooshideena wixii uu ka qabto oo uuba neefta ay ku dhegto marka waxna ka imaan waayo maxaa la dhahaa maxaa kaloo la dhahaa ya daqaq waa garanay maxaa kale aan iska badsanna af soomaaliga ya yaasha ya maxaa la dhahaa bukura w buaari waa un tiyoo la yar balaariyey ayib isku dhow yihin marka waa la fahmay ayib <clears throat> waxaa dooga uu soo saaro qaar xoolaha ka mida ah waxay u dhintaan baqar aw yulimu ama wuu ku dhowaanayaa inuu u dhinto ayuu ku dhowaan intuu u xanuunsado ayuu ya allah ku baxsanayaa ilaa aakilata alkhadiri waa kan ilaa aakilata alkhadir midda cunta cagaarka iyo doogga mooyeene akalad way cunaysaa xataa ida imtala'ad markay buuxiso khaasiratahaa markay buuxsato khaasiratahaa labadeeda keliyood istaqbalat ishamsa qoraxdii bay qaabili intay cuntadii joojisay markay aragtay inay dharagtay oo keliyaheeda ay fideen yay xagga qoraxda u jeesanaysaa <clears throat> <clears throat> intay dooggii waxay ka soo baxda meel bannaana tagto ayaa qoraxda qaabili qoraxdii bay isku dhalaalini markaasi halaadad way saxaroonoo way digeen oo mase baarir way kaadin kaadidaa iyo digadaasi ka timid way ku nafisaysaa ah, dimbiradii baa hoos oga dhici uma kadib bay ijtarad ay calamanaqsanaysaayoo wixii caloosheeda ku jira bay dib inta usoo tufto oo cunaha ka soo qaado yay dib u ruugi oo dib u burburinaysaa oo budli oo budli oo budli way diri in kaleoo deena hadaayata si degdega lagu dhaafiyey caloosha lagu gaarsiiyey ayay haddana soo celinaysaa dib bay u budli waxay wado wadaba markaasay caloosheeda waxay ku soo fadhiisanaysaa halmigii sidii loo baahnaa bay calooshu u shaqaynaysaa shay walba meeshiisii buu gelayaa calooshii iyo dibiradii taagneed ee ku taagnaa waa ka baaba'ay facaadad way ku noqonaysaa aayarta dooggeedii haddana faakalad markaasay si caqliha u cunaysaa oo masaawaada tartiibtaasay u cuni hadday xoogo dareentana qoraxdii bay istaagaysaa oo way usoo nafisaysaa sidaasay ku wadaysaa waa laba tashbiih marka xoolihii labadaasay noqdeen kuwa suuskugu waalaayo wax walbaba diirti wax walba u cunaayo iyo geedaa la cuninoo ku dhex jiriyo waxaas o laqaayo ayuu u dhimanaya ama khatar buu geli oo afka wax lagaga shubay oo caano iyo cusbe iyo waxbaa afka lagaga shubay si buu marka dambe yaa allah buu ku baxsanaya qofkaa maxaa looga wadaa qofka waa qofka adduunyada aan danka gelin meel allaala meesha ay ka soo gasho wax allaala wixii maal ah oo dhanba asaga waa xoolihiisii wey ama sir ha ku helo ama caad ha ku helo ama xoog ha ku helo ama xeelad ha ku helo qaab allaa qaabka ku heliba xoolo inuu helo ma ka go'an qofka asagaa waa u dhimanaya cawsgeeriyaadkaasoo kale wey cawsgeeriyaadka neefka u dhintay oo kale weeyaanoo asaguna si xun buu u dhiman adduunyadana wuu seegi aakharana wuu seegi markaas dhibaato iyo khatar dhinkaasu ku jiraa kii lagu shabahay isagana neefka <clears throat> neefka markuu xoogo wixii u baahnaa ka qaato iska joogsaday waa qofka adduunyada qiimaheedii gartay <clears throat> waa u shaqaysanaya xalaashii buu raasanayaa waajibaadkiisi iyo xuquuqdii iyo nafaqaadka lagu lahaa buu u shaqaynaya daniisuu wataa dhinaca kalena adduunyada waa iska ilaalinaya waxaan waa xaaraane ma rabo tanuma xaaraane ma rabo tana xaraana ma rabo intanaan ka qaadanoo xalaala oon ku dhimanaynin oon ku baqaqaynin waajibaadkii kale ee lagu lahaabuu ilaashanayaa waxaasoo dhan kaana waa fiican yahay marka soo maaratid waa xoolihii iyo waxaa laisku shabahay dooggii dadkii iyo waxaa laisku shabahay duunyadii faman yaakud haddaba qofkii qaata maalan xoolo bixaqii xaqiisii iyo waddadiisii ku qaata yubaaraku lahu fiih waa loo barakeenayaa waman yaakhud qofkii qaata maalan xoolo biqayri xaqii xaqiisii waxaan ahayn ku qaata famahaluhu tusaalihiisu ka mahali ladii kii oo kaluu noqon yaakulu cunaayo oo walaa yashbacu aan dhargeenin uu cuni mana dhargaayo sheekh alcuthaymiin raxmat ullaahi calayh ayaa wuxuu ka sheekeeyey nin beertiisii beerta looga shaqeeya shaqaala beerta oga shaqeynayo dhulkaa dee timir baa laga isticmaalaa markaasu wuxuu soo qaaday dambiil weyn oo timir ay tifka tahay oo rabaa shaqaalihii inuu qada ooga dhigo oo ay ku qadeeyaan intuu soo socday meeshuu ka soo qaaday timirta iyo beerti ayuu xabad hadba la soo baxayaa timirti waa laqayaa xabad kale waa cunaya waa cuna markuu beerti tegey hadduu baalkii fiiriyeyba wax ku jiraba ma lahado eber waa dhammeeyey markaasuu deena wuxuu ka fikiray nimankii qadadii usoo fadhiisanaya dambiishaadi waad waday waa lagaaga bartay maxaad samayn meel ari ay ku xirxidhnaayeen buu ku dhex tuuray siuu hadha u dhao aiga unay arigaa cunay siu u dhaho marka wuxuu ka sheekeynayaa inay dadku qaar ay saa yihiin cudur waxaa ku dhaca hadhargin ah oon la dhargaynin marka qofka asaga waa qof jiran qofkan sidan oo kale adduunyada u isticmaali oo waa ka aruuriyey oo koontigii buu buxiyey oo guryuu ka badiyey oo gaari buu ka badiyey oo meel walbuu wadi oo wuu wadi oo wuu wadi ah, ma soo afjar maayo ma soo afjar maayo qofka noocaas oo kalea waa qofka noocaas oo kalaa ruuxaas wey ya adduunyadii kale ee uu shaqaysan lahaa ee muddo dheer uu danihiisa wadan lahaa oo tartiib tartiib ku gaari lahaa wuxuu rabaa muddo yar oo kooban inuu ku noqdo qofka ugu taajirsan dadka see ku noqon karaa marka shaqo uu shaqeeyey kuma gaari karo tijaaro iyo beecsharo uu sameeyey ribaxa iyo faa'idada laga helana ayaduna waa wax qadaran oo qiyaasan oo muddo rabta inuu qaarato iyo wakhti ay qaarato inuu marka boob sameeyo xoolihii ummadda oo uu soo guro oo ku guro oo ku guro sidaasuu samayn ha ku guree marka miyuu ka dhergay maya kaladii yaakul walaa yashba naftiisibaa waaa ku dhaay cudurkaasa ku dhacay xoolo gaadunbuu is yiriba gaadh marka ma dhergaayo qofka noocaasoo kalaa wayatuubu allahu calaa man taaq qofkii toobad keena oo xaaraanta ka takhallusa oo ka dhexbaxa oo wixii xuquuqdahaa oo uu lahaa iska bixiya oo ilaahay u soo laabta intay goorogoor tahay toobaddu way furantay waxadaanii abu aahir akhbaranaa cabdullaahi bnu wahbin qaal akhbaranii malik ibnu anasin can zayd bn aslam alcadawi mowlaahum can cataa ibni yasaar can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu ana rasuula allah rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi ahwafu maa akhaaf waxaan akhwafu maa shaykaan ugu cabsi badnaha oon akhaafu calaykum idinka weliba idinka baqaayo nabiga calayh salaam wuxuu ahaa naasixun amiin innagu noo naseexinaya sala allah alay wasalam idinkaa waxaan dadow idinga baqaayaa maa waxa yukhrijullahu ilahi uu soo saari doono lakum idinka min zahrati dunya adduunyada quruxdeeda iyo birbirkeedaiyo noocyaheeda kala duwana qaaluu waxay dhaheen wamaa zahratu dunya yaa rasuul allah maxay tahay zahratu dunyaha nooga baqi qaala wuxuu barakaatu lardi ardada barakadeeda oo faqri baad hadda ku sugantihiin muddo yar baad arki doontaa wuxuu hani la wada noqday waa sida dhacdeedii markii ay futuuxaadka bilowdeen nin walba meeqa guri iyo meeqa dhul iyo meeqa xoolo iyo meeqa nicmo ayay hesheen qaaluu waxay laakiin futuuxaad iyo haniimo iyo fey iyo duruq khayr ah ayay ku heli jireen qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah wahal yaatii alkhayr xooluhu ma waxay la imaadaan bishari shar miyay keenaan qaala nabigu wuxuu yidhi laa yaati alkhayru ila bilkhayr khayr khayrunbuu keenaaye laa yaati alkhayru ila bilkhayr khayrku khayr buu keenaaye laa yaati alkhayru khayrku ma keeno ilaa bilkhayr saddex jeer ayuu ku celiyey ee laakiin awa khayrun hu xoolaha ma khayr ba ina kula maa ambata rabiicu guga iyo roobka wuxuu soo bixiye ee cagaar iyo doog ah yaqtulu waxbuuba dilaa aw yulimu waastigaa dhimasho in loo dhinto ilaa aakilata alkhadri cagaarka midda cunta si qadara fa inaha taakulu waxay cunaysaa xataa ida imtadad markay taagato khaasirataha labadeeda keliyood oo inay dharigtay ay ogaato way joojin cuniddii istaqbalat ishamsa qoraxdii bay isku diirinaysaa ooy qaabili uma ijtarad markaasay calamnaqsanaysaa wixii aloosheeda ku jira marka hore boobsiiska ku cuntay ayay dib usoo tufaysaa markaasay dana rugi oo ruugi xoolaha markaa intooda badan waa isticmaalaan caloosha wuxuu ku jira dib loo soo daaxsan markaas afka iskugu imaan inta afka timid baa labudli oo labudli waa la sii dayn intii markaa dan lagu celiyo meeshii ku kala soo garamaraya biqudrat illaahi ta soo noqonaysa marka tii la budlay maaha waa mid cusub wey oo u baahan iyadana in la riiqo uma ishtarad wa baalat way kaadinaysaayo walaadaad way saxaroona way digeen uma caadad markaasay ku noqon cuntadii faakalad way cuni tartiib tartiib sidaa qofkii u isticmaalo xoolaha oo aan nafta iska qaadin oo iswaalin oo wixii xalaasha un ku kaaftooma oo wixii xuquuqoo lagu lahaana aan iloobin waajibaadkii ilaahay saarayna aan ka mashquulin qofka asagaa ku baktin mahaye ee xoolaha asaga ah waa gartay qadarkooda inna haadalmaala xooluhu khamiratun cagaar wey xulwatun waa macaan carabkuna waa jecelyahay ishuna waa jeceshahay xoolaha faman akhadahu qofkii qaata bixaqii waddadiisa ku qaata oo wadacahu dejiya fii xaqii jidhkiisana mariya fa nicma almacuuna wax la kaalmaysta waxaa ugu nicmo leh almaqsuusu bilmadxi ammaan lagu khasiso kuwa maalka xoolaha noocaas oo kalea xoolaha noocaas oo kale waddo xalaalan laga soo keenay waddo xalaalan lagu bixiyey nicma almacuuna kaalmayba kuu noqoni oo shaygii xaqa khayrka ahaye qofka xoolaha aan lahayn uuna gaaraynin yaad ku gaadhay awa zakadii awa sadaqadii awa qaraabo xiriirintii awa xajkii awa mashaariicdii khayrigahaa ee intaasoo dhan xoolaba u baahnaa masjidka inta hadda aan ku fadhinay ee joogno xoolaa lagu dhisay xoolalaan lama dhisin roobkaasaa lagu di'i lahaa marka waddadiisii haddii laga keeno oo waddadiisii lagu bixiyo waa nicma almacuuna wax la kaalmaysto oo ugu fiican yahay waman akhadahu qofkiisa qaata xoolaha biqayri xaqii xaq la'aan jid xun oo xaan wanaagsaneen buu ku kasbay kaladii buu noqonaya kaana kaladii yakulu iska cuni oo walaa yashbac aan dhargaynin oo kaluu noqonaya qaala xadaana caliyu in la dhergo oo lagu qanco alxamdulilah la dhahana la rabay marka haddii aan lagu dhargaynin maxaa laga faa'iiday xadaanii caliyu bn xujrin sacdiy qaala akhbarana ismaaciil bn ibraahim ibni miqsir bn culaya can hishaam saaxibu distiwaa'i hishaam ibn abi cabdillahi distiwaayi samr can yaxya bn abi kaiir ilyamani can hilaal bn abi maymuna can caطaa'i bni yasaar can abi saciidin alkhudriyi sacad bni maliki radi allahu canhu qaal jalasa wuxuu leeyahay sacad abi saciid jalasa waxaa fadhiistay rasuulullah nabiga calayhi salaam cala almimbari mimbarkiisiibuu ku fadhiistay wa jalasnaa waan fadhiisanay xowlow gaararkiis mimbarkaas ku fadhiisanayaa sababtuna qofka wax akhrinayaaba wax sheegaaya inay dadka wada arkaan in dadka wada arkaan baayaa la rabaa marka mimbarkii buu ku fadhiistay saxaabadina hogaararkiisii bay fadhiisteen fa qaala nabigu wuxuu yidhi ina mima akhaafu calaykum waxaan iniga baqaaya waxaa ka mida bacdii gadaashay maa yuftaxu waxaa la furi doono calaykum korkiinna min zahrati dunya wa ziinatiha quruxda adduunyada iyo zahradeeda iyo muxuu ahaa ubaxeeda ayaan iga baqayabu nabi alayh isalaatu wasalaam markuu saa ola hadlaaya saxaabadu waa xilli ay iska baahan yihiin oo xoolo aynan haysanin oo degaankooda iyo dhisguryahooda iyo noloshooda intaba ay iska tahay wax mutawaadic oo yar oo tabar yar duruuf ay iska haystaan laakiin nabiga calayh salaam fiiri mucjizada ilaahay uu ku ayiday waxa soo socduu ka sheekaynaya waana dhacday oo siduu nabigu sheegay calayh salaam dhulkii shaam baa la qabtay dhulkii ciraaqna waa la qabtay futuuxaadkii maa wara'a nahar xagga iyo bixaar iyo badaha markaasaa dahab iyo fidlo guuri ee magaalada madiina soo gashay dhul dhan baa la qabsaday iyo daalo iyo xoolo waana xoolaha oo u xalaashan wax xoolo oo la cuno oo aadamo uu cuno xoolaha ugu xalaashan waa xoolaha haniimada ah ee muslimiintu gaalada diintoodii iyo dalkoodii iyo duunyadoodii intaba kula dagaalay ee daalimiinta ah ee xarbiyiinta ah intii layska dhiciyo xoolo iyo nafba gacanta lagaga dhigo waa xoolaha ugu qayibsan ee ugu xalaalsan wey waa nabiga calayi salam risqigiisii buu ahaa wa jucila risqii taxta dilli rumxi jucila risqii taxta dilli rumxi warankayga hooskiisa waxaan kusoo warankaa ku helo yaa risqigayga laga dhigay wuxuu ilaahay risqigii nabi maxamed uu ka dhigay hawxa ugu xalaashan maca dalika nabiga calai salaam wuxuu yidhi waa iniga cabsanayaayo dee inaad ku mashquulshaan baa laga baqi oo salaadihii jamaacadii iyo cibaadaadkii iyo daacaadkii iyo arrimihii o dhan ad kaga tagtaan oo shahwaadkii nafta ayna jiidato faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi awayaati alkhayru khayrka iyo xooluhu waa khayree bishari shar miyuu keena yaa rasuula rasuul allow qaala fasakata canhu rasuulu llahi baa aamusay sala allah alay wasalam faqiila lahu waxaa lagu yidhi ninkii maa shanuk waryaa maxaa kugu dhacay xagee lagaa haystaa tukalimu rasuul allah nabiga calayh salaam baa intaad la hadashay iyo walaa yukalimuka kuu jawaabaynin oo kula hadlaynine maanta waa meel baa waxba si kaa ah intaad nabiga la hadashay buu kaa aamusay wax dhibaataan ninkaa lama hayso nabiga aamuska uu ka aamusay ninka inuu necab yahay ama hadalkiisa ma ahee waxyi buu nabigu sugayaa jawaabta uu ku jawaabi waa inuu xagga la ka helo qaala wuxuu yidhi saxaabigu ru'ina waxaanana tusiye oon u aragnay annahu nabigu yunzalu in degaayo la dejinayo caleyh korkiisa inuu waxyi kusoo degayaan aragnay isbedelkii lagu garan jiray markuu waxyiga ku degaayo ee culayska ahaa ee khurad ahaa ee dhididka faraha badan ahaa culayskii baa nabiga ku aragnay calayhi salaam fa waa miirsaday yamsaxu canhu ruxadaa asagoo iska tirtiraayo dhididkii waaweynaaye ee jawharta moodi jirtay xataa maalin qabow oo baraf oo qabow dhacayo markuu waxyiga kusoo degay nabiga calayhi salaam ama qur'aan ha ahaado ama axaadiisda iyo sunnada nabiga ahaata labadaba waxyi weeyaane isbedelkaasa wajigiisa laga garan jiray sala allah alay wasalam dhididna waa ka imaan jiri wa qaala markaasuu wuxuu yidhi ina hada saa'ila ninkan waxna weydiiyey wa kaanahu xamidah intaas ku dhaafay waa uu ku mahadiyey nabiga calayh salaam war fiican buu ninkan weydiiyey maxaa yeeley waxyina waa lagu helay cilmina waa lagu helay jawaab sax ahoo dadka qancisana waa lagu helay qofkii marka su'aal weydiiyaa culummada su'aashaasna qasadkiisa ay tahay inuu asaga cilmi iyo faa'iide ka helo ama ma ahee uu rabo dadka inuu u ibraasiyo u muujiyo xukunka masalada ayadaa dadku ay maqlaan oo ka faa'iidaystaan wuxuu mutaystay in lagu xamdiyuu mutaystay ina haada saa'ila riwaayo kale ayna haada saa'il away kii wax weydiinayey saa'ilkii waxna weydiiya awey wa kaanahu xamida nabiga waa ku xamdiyeyoo ninkaasi su'aashiisii waa soo dhoweeyey rasuulka calayh salaam faqaala wuxuu nabigu yidhi innahu laa yaati alkhayru bishar khayrku shar ma keeno walaakiin xooluhu ma khayr baa wada dhammaan ma khayr baa maya mid baa khayr midna khayr wey midna waa shar wa inna mimaa yunbitu rabiicu guga iyo doogiisa iyo cagaarkiisa wuxuu soo saaro yaqtulu waxbuu dilaa aw yulimu ama waa ku sigtaayo waa sigaa in loo dhinto ilaa aakilata alkhadiri cagaarka midda cunaysa oo fa innaha akalad cunaysa xataa ida mtalaad markay buuxiso khaasirataha labadeeda keliyood istaqbalad waxay qaabili cayna shamsi qoraxdii way qaabilaysaa qoraxdii iyay qaabili way rabtaa inay ku dhacdo qoraxdaas ay isku dhigtay ee isku diirisay cuntaduna ay joojisay waxaa imaanaya caloosha inay kala wareejiso oo deenna ay neefsato fafaladad way saxaroonoo wabaalad way kaadinoo uma rataca dibbay haddana u cunaysaa neefkaasoo kale xoolaha noocaasa ku dhiman mahayaan kii laakiin iska badiyo oo iska badiya waa u dhiman waina inna haadalmaala xoolahan khadirun cagaar weeyaan sida xooluhu ay u jecel yahay dooga iyo cagaarka xulwun macaan weeye sida carabka macaanka uu jecel yahay wa nicma saaxibulmuslim qofka muslimka xoolihiisaa nicmo leh huwa asagay u nicmo leedahay liman qofbay weliba u nicmo leedahay ucdiya la siiyey minhu xoolihii wax laga siiyey liman qofka acdaa bixiya minhu xoolihii wuxuu ka bixiyo ka siiyey qaar ka mida almiskiina miskiinkii iyo walyatiima agoonkii iyo wabna sabiili buu siiyey kaasaa nicma saaxiibulmuslima nicma saaxiibulmuslim baa nicmale huwa nicma waxaa nicmale saaxiibulmuslimi muslimka xoolihiisa huwa xoolahaasi almaqsuud bilmadxi huwa xoolahaasaa u nicmo leh liman acdaa qofka bixiye weeye qofka xoolihiisa ay nicmo iyo wanaag u tahay adduuniya akharaba acdaa min almaskiin miskiinkii buu ka bixinaya ka siinaya walyatiim agoontii buu ka kafaala qaadaya wabni sabiil musaafirkii socotada ahaa ee sahayda ka gooday ayuu wax ka siinaya aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam aw kamaa qaala riwaayat alxadiidi bilmacna macnihii buu ku wariyey marka si uuna lafdii xadiid nabi aana ahayn ama wax ugu gabanin aw kamaa qaala rasuulu lahi sl aadaabta wey wa inahu man yaakhudhu ninkii qaada biqayri xaqi xoolaha xaqla'aan qofkii qaataan kaana wuxuu noqonayaa kaladii qofkii oo kale yakulu cuni oo cuni walaa yashbac aan wayakuunu calayhi xoolihii korkiisa wuxuu ku noqonayaa shahiidan makhraati yowma alqiyama maalinta qiyaamana xoolibaa kuu maraati kacayo ama nagu maraatiga walciyadu billah nasal allah salaamata walcaafiya baabu fadli tacafufi waasabr wuxuu ku saabsan yahay fadlu tacafuf dhowrsanaashaha oo qofku wuxuu ilaahay siiyey uu ku qanco su'aasha iyo dawarsigana uu ka dhowrsado wasabri inuu iska sabro maxaa yeelay tacafufkaasi waxaa lagu helaa inuu ilaahayna ku kaafiyo subxaana wa tacaala sabir kale ilaahay uu aad sabirtana inuu alla ku sabirsiiyo oo aljazaa'u min jinsi alcamal ayaa soo socda xadiidku in ninkaas sabra wuxuu ku sabro ilaahay siinaya wuu xishooday su-aashii buu ka xishooday ilaahay baa qancinaya oo deeqaya xadaana qutayba su'aalaan iyo tacafufkii iyo dhowrsanaashihii wixii o dhanba yuu heli xadaana qutayba ibnu saciid can malik anas abi cabdillahi fima quriya calayhi can ibni shihaab buu ka wariyey can caطaa ibni yaziid ilaythi can abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu ana naasa min alansaar dad reer ansaareeda yas'aluuhu waxay su'aaleen rasuula allahi sala allah aleh wasalam nab alloo xoolo nasiibay dheheen fa waa siiyey waa da'bigiisa iyo dhaqanka nabiga lagu yaqaana calayh salaam inuuna mayaba dhihinba wuxuu heli karo fa waa siiyey uma sa'aluuhu way weydiiyeen haddana nasiibay dheheen faacdaahum waa siiyey xataa idaa nafida maa cindah wixii agtisa yaalay markuu dhammaado ayuu ku dhammeeyey yuqaalu nebigu wuxuu yidhi maa yakun cindii agtayda kuma soo harin min khayrin wax xoolo ah khayrkan hadda wax xoolaha loo jeedaa ah. wainahu lixubi alkhayri khayrka marka maalka wey maa yakun cindii min khayr wax maal ahoo igu soo haroonhaya ma jirto falan addakhirahu cankum inagamana kaydsanayo waxaan gaar u dhigtay oo inaga kaydinayo inaga didaayo o inaga reebayo ma jirto waan wada bixiyo xoolihii saasuu ku cudur daartay nabiga calayh salaam waman yastacfif ninkii dhowrsadaa yucifahu allahu ilaahay baa dhowraaya oo deeqaaya oo wuxuu ku qanca siinaya waman yastaqnin qofkii deeqtooma wuxuu ilaahay siiyeyna yuqnihi allahu ilaahay baa deeqaaya oo ku fillaanaya oo qanaaca iyo qhinaau nafsi buu qalbiga u gelinaya waman yasbir qofkii iska sabra oo wixii culays oo haysta sabraa yusabiruhu allahu ilaahay baa sabir siinaya oo dabeecad oga dhigaaya oo ajirkii saabiriinta siinaya wamaa ucdiya lama siiyo axadun qof min cadaa'in siismo khayrun ka khayr badan wa awsacu ka waasacsan ajirka iyo hawaabka iyo wanaagga min asabri sabir wax sabir ka fiicanoo qof la siiya ma jirto yuu nabiga sal allah alay wasalam dhinac kasta ka fiiri dhinac walbood ka fiirisaba qofka hadduu sabro oo uu sabir la imaado qofka waa badbaaday guul iyo wanaagna waa gaadhay wax badan oo sabir la'aantu ay yeeli lahayd oo dhibaato ay u keeni lahaydna waa ka badbaaday oo hadduu sabri waayo oo uu tallaabaqaad ficil iyo qowl uu sameeyo dhibuu hadhow ka shallaayi lahaa oo nidaamo ah hadduu sabro waa ka badbaaday xadaana cabd bnu xumayd ahbarana cabdrazaq bn hamaam ahbarana macmar can bi hada isnaadi naxw marka xadiiku min baab aljaza min jinsi alcamal baabu fi lkafaafi walqanaaca wuxuu ku saabsan yahay alkafaaf wax kugu filan inaad raadsato kuna qanacdo walqanaacaad ku qanacdo kafaafka waa wixii kugu filan maa yukfiika qaala xaddaana abu bakr bin abi shayba qaala xaddaana abu cabdiraxmaan almuqri can saciid bin abi ayuubin qaala xaddaanii shuraxbiil wa huwa ibnu shariikin can abi cabdiraxmaan alxubali can cabdillaahi bni camr bn alcaasi sahmi radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi qad aflaxa taxqiiq waayo waxaa liibaanay xaqiiqee aflaxa waxaa liibaanay oo fawziya liibaan helay oo wixii uu jeclaay oo marquubaana helay wixii marhuuba oo laga cabsanayana ka badbaaday man qof saddex shay laga helay saddex shay qofkii laga helay waa liibaanay kow aslama islaamay oo hoggaansamay naftiisa ilaahay uu hoggaamiyey oo awaamirtiina qaatay nawaahidina ka hadhay mustaslim hoggaansamay wey wa la arsuqay oo la masruufay kafaafan wax ku filan wax ku filan oon adduunkii wax mashquuliya oo ku aakhara waayo ma ahee wax ku fillaaba oo ummadda kaga kaaftoomo naftiisana uu ku kaafiyo ilaahay waa siiyey wa qanacahu allahu saddex ilaahayna waa ku qanciyey bimaa ataa wuxuu siiya waa ku qanaca alxamdu lilah ee afkiisa ka soo baxaysa qannacahu allah saddexdaa qofkii laiskugu dara waa la yimaada waa muslim hogaansan wax ku filanna waa la siiyey waana ku qanacsan yahay xadiidkii kale ee nabiga calayh salaam isagana uu soo koobiyey jawaamiculkelimti nabiga calayh salaam man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafaa fii badanihi oo fii jasadihi fii badanihi cindahu quutu yowmihi fakaannamaa xiizad lahu اdunya xiizad ee jumcat lahu dunya bixadaafiiriha ninkii waaga u baryo isagoo nabadgelya oo aamina qayle iyo qaxaay iyo ka kacay midna aan maqal yu waaga u baryey oo ammaan ah oo cabsi aan ku baryin cabsina kusoo toosin <clears throat> wuxuu maanta cuni lahaana berri ilaahay bay u taallaa inaad gaariba lama ogee wuxuu maanta cuni lahaana waa haystaa ayib cinda waquuta yowmihi qodobka saddexaad mucaafa fii jasadihi waa caafimaadsan yihi aa iyo xanuun iyo wax ku taaganna ma laha ninkan bal maxaa ka maqan adduunyo gacantu ku hayaa qaala xaddaana abu bakr bn abi shayba wa camr annaaqid ibnu bukayr wa abu saciid alashaju axadtisca buu ka mid yahay qaaluu waxay xaddaana wakiic ibnu jaraax qaala xaddaana axmed sulaymaan xaa وxadaثna زhayr ibn xarb abu khaysama qaala xadaثna mxamed ibn fudayl can abihi fudayl ibn hazawaan kilaahuma can cumaarata bn qacqاc can abi zucata bn camr bn jariir can abi hurayrata radi allah canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah عalayh waalih wasalam wuxuu nabigu yidhi allahuma allow ijcalya risqa aali muxamed nabi muxamed aalkiisa masruufkooda iyo risqigooda quutan wax ku filan quutan waxaa laga wadaa ay maa yakfiihim quutan mima yakfiihim quutan wax cuntahaan marka maanta waxaa weeyaan wixii la cunaay iyo iyo wixii la markuubaha wixii baahida oo dhan soo gelaya baabu wuxuu ku saabsan yahay icdaa man sa'ala bifuxshin wa in layska siiyo man qofka sa'ala weydiista xoolo bifuxshin hadal foolxun iyo adeeg adeeg qofkii xoolo weydiista qof si qallafsan oon khiyaarnimo ahayn oon xishood ahayn oo qofka inuu jaa'ifeeyo oo dacaayad iyo buuq ku furo uu ka babaqaayo yuu su'aal ku weydiistay xoolo ku weydiistay qofkii cirdigiisa iyo sharaftiisa ku difaaco iska siiya cirdigaada iyo sharaftaada wax walba ka weyn qofkan asagaa ah wuu ku xagxagan dacaayad buu kugu kicinayaa wax buu kaa sheegsheegi asagoo kaa khaldan oo kaa gardaran haddana inaad xoolaha uu kugu dili lahaa ama kugu dacaayideyn lahaa ama kugu caayi lahaa aad iska siiso maxaad ku bedelatay waxaad ku bedelatay inaad nabadgeshay ood cirdigaada iyo sharaftaada badbaadisay waxaad ahayd iyo wuxuunan aadan ahaynma intaba wuu kuu sheegay hadhow cirdiga qofka iyo sharaftiisa inuu badbaadiyana waa wax muhima ah, qaali ah iyo sumcaddiisa qaala xadaana cuثmaan bin abi shayba wa zuhayr bn xarb waisxaaq bn ibraahim alxandari qaala isxaaq ahbarana waqaala akharaan xadaana jariir cala can abi waali shaqiiq can sulaymaan bni rabiica qaal qaala cumar bn khadaab radia allah canhu wuxuu yidhi qasama rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu qaybiyey qasman xoolo ayuu qaybiyey qayb ileen qaasin buu ahaa nabiga calayh salaam wixii hoolahoo ama zakaah ama fayah ama khaniimo ah oo ummaddaa u dhaxeeya nabigu wuu qaybin jiray sala allah aleh wasalam sawsi cadaalada faqultu waxaan xikmad buuna wax ku qaybin jiray iyo sida u arka maslaxad diineed inay tahay qofka la siinaayu fiirin jiray faqultu waxaan idhi buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah lakayru haaulaa waa cumar kuwan aad siisay kuwaan ahayn yaa kaana axaqa bihi ka mudnaa minhum kuwan kuwan waxaa ka mudan kuwaadan siinin ad ka tagtay dhabi allow oo hadday faqriga baahi noqoto kuwanaa ka mudan kuwan aad siinayso waaqica uu ku yaqaanay iyo wuxuu ogaabo isaga daahirka koruu ka hadlaya cumar laakiin nabiga calayhi salaam waxaan cumar uun u jeedin ayaa nabigu u jeeda calayhi salaatu wasalaam siyaasa xakiima oo tashriicah oo sharciga ayuu nabiga ku wadaa calayhi salaam qaala nabig wuxuu yidhi inahum khayaruunii kuwan aan wax siiye waxay khiyaar geliyeen an yas'aluunii inay igu weydiistaan bilfuxshi foolxumo oo mase yubakiluunii inay igu bakhaylnimo xumbaaraan ugu bakhaylo xukumaan bakhaylnimo igu xukumaan falastu miihi bibaakilin qof bakhayla inay hadal xun iyo jaa'ifo igu dhahaan iyo inay inta iga aamusaan hadhowdeen ay dhahaan bakhayl weeye muxamed <clears throat> anna bakhayl miihi oo weligiiba maya muuna dhihin wax la weydiiya sagoo haya sala allah alay wasalam marka kuwan ayaga ah wixii laga mudan yahay ayaan iska siinayaa sababtoo ah wax foolxumo kale iyo dhibaato kale ayaa ku gaaloobi hadda wax siin la'aantii bay ku gaaloobayaan oo cirdigii iyo sharaftii nabi maxamed qofkii wax ka sheega waa ku gaaloobi ku gaaloobayaan falastu bibaakilin bakil lama yihi buu nabiga calayh salaam qaala xadaanii camru naaqid qaala xadaana isxaaq bnu sulaymaan araazi qaala samictu maalikan xaa waxadaanii yunis bin cabdilacla walafdu lah abarana cabdulahi bn wahbin abaranii malik bn anasin an isxaaq bn cabdilaahi bn abi dalxa can anas bni maalikin radi allah canhu qaala kuntu amshii maca rasuuli illah nabiga calayh salaam baan la socday wa calayhi korkiisana ridaa go' baa nabiga calayh salaam ku duubnaa madaxiisa iyo luquntiisa ku duubnaa sala allah aleh waali wasalam haliidulxaashiya go'a asaga ah fiiddiisana way qallabsaneed waa go' jacfaana oo adag oo qallabsan fiidihiisa oo xanaf leh ayuu nabiga luqunta calayh duuban faadrakahu waxaa soo gaadhay acraabi nin reer baadiah fajabadahu jabada iyo jadaba labadaba inaad daalka hormarisa iyo inaad bada hormarisa labadaba waa laba luqo oo fasiixa weeye fajabadahu waa soo jiiday intuu gadaal nabiga oga yimid ayuu biridaayo guyihiisa luqunta ugu duubnaabuu kusoo jiiday jabdatan jiiditaan shadiidatan adag si adag buu usoo jiiday ilaa uu nabiga calayh salaam soo kala wareegtayba oo xaggu usii jeeday intuu ka soo jeedsaday ninka ku soo nadartu waxaan fiiriyey ilaa safxati cunuqi rasuulillaah nabiga calayhi salaam luquntiisaasi ballaceeda iyo luqunta fiideedaas dhinaca ah oo waxaan arkay qad aharad waqad aharad ay saamaysay bihaa luquntii nabiga xaashiyatu ridaa guyiga asaga ahaa faraqiisiiyo fiiddiisa qallabsanaa ayay saamaysay oo dhaawacday min shiddati jabdatihi acraabiga jiiriddiisii xoogga ay lahayd darteed ayay nabiga luquntiisa calayhi salaatu wasalaam ay muruxday oo muruubtay oo muruxday uma qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi ya muxamed uma qaala acraabigii asaa'a fi lqawli waalficil hadal iyo ficil labadaba xumaan buu ninkaas sameeyey ficil xun buu sameeyey oo nabiga calayhi salaam buu u gacanqaaday oo ku soo jiiday oo ceejiyey oo luquntiisii u dhaawacay hadal xumadiisana fiili qaala wuxuu yidhi ya muxamed buu yidhi yaa rasuulallahi iyo yaa nebiyallahi iyo ma dhihiine yaa muxamed buu yidhi qof dadkoo kale ah sidii loola hadlo oo la hadlay muxamadow mur lii amar buu siinaya waxaad ii fasaxda oo ii amartaa <clears throat> min maalillaahi aladii cindak xoolaha ilaahay agtaada yaalla markaa wuxuu ka wadaa kugu shugrin mahayo galladna naguma lihid abaalla kuguma hayna xoolahan bixi buu leeh ah, min maalillaahi aladii cindak faltafata ilayhi rasuulu llah nabiga alayh salaam baa saa u fiiriyey hadduu fiiriyey fadaxik waa ku qoslay sala allah alayh waaalih wasalam ninkaas waxa uu sameeyey cajaa'ibta ee qariibka ah ee qowl iyo ficil labadaba intuu xumaan sameeyey axadka ula hadlaayana uu yahay axadkii iimaankiisa iyo islaamnimadiisaba ay ku ansaxaysa inuu rumeeyo oo raaco oo maqlo oo adeeco inuu muslim noqdoba saasay ku xidhanta qofkii w qofka u gacanqaaraayo oo hadal xunna ku leeh <clears throat> haddana dhinaca kale xoolo raadis weeyaan in xoolo la siiyo haddana rabaa marka wax lagu qoslo wey uma amara lahu nabigu wuxuu amray bicadaain wax la siiyo ninkaa xoolo siiya buu yidhi timir iyo raashin laga dharjiyey buyidhi qabandi <clears throat> ratigiisi baa loo raray oo raashin looga buuxiyey qofka maanta madaxda ama mas uulka ah ama ummaddu ay mujtamacu ay ka dambayso ee intii sidaa loola dhaqmo ficil iyo qowl haddana intuu iska muusoodo iska qoslo qofka asagaa wanaag iyo xoolo siin ugu abaalgudi laha waa kuma <clears throat> ninka asagaa ah, nabiga calayhi salaatu wasalaam waa maalintii xunayn toban iyo laba kun oo ciidan ah oo askar ah oo amarka nabiga calayh salaam iyo ishaarada nabiga ku shaqaynayo wataa rasuulka calayh salaam kidif kidif iyo cadcad baa loo kala goyn laha haduu amar bixiyo laakiin uma jeedo rasuulka sala allah alay slam arrimahaas inuu argoostana caado ooma lahaynoo man taqama rasul sal slam nafsi abada weligii naftiisa ooma argoosanin waxuu nabiga calayh salaam fiirinayana waa uun dacwada iyo diinta iyo dadku inay diinta usoo dhowaadaan ninka asaga ah inuu dib iska canaanani oo isla yaabi oo jileec iyo deganaan iyo qalbiqabow uu la imaani doono shaki kuma jiro ixsaanka loo galay iyo xumaanta uu sameeyey markuu ismiisaamo oo isgarab geliyo qala xadaana zuhayr bnu xarbi qala xadaana cabdisamad bn cabdiwaariin qala xadaana hamaam xaa waxadaana zuhayr bnu xarbi xadaana cumar ibnu yunusin qala xadaana cikrima bnu xamaar xaw xadaana salama bnu shabiibin qala xadaana abulmuqira xadaana alawsaaci kulhum can isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxa can anas bn malik canina bi hada alxadiid sala allah aleh waslam nabig uri wa fii xadiidi cikrima bni camaar bni ziyaada waxaa ku sugnaa qaal uma jabadahu ilayh ninkii gadaal intuu nabiga u yimid buu xaggiisa usoo jiiday jabdatan jiiditaan uu rajaca la soo laabtay nabiyullaahi nabiga ilaahi sala allah alay wasalam fii naxri alacraabi acraabigii dhuntiisi buu nabiga soo istaagay khiyaar la'aan intuu soo jiiday yuu nabigu welilig soo yidhi acraabigii dabadiisa taagnaa buu saa u soo qaabilay wa fii xadiidi hamaam fajaadabahu waa soo jiiday xata inshaqa xataa baqiyat xaashiyatuhu fiiddiisii waxay ku hadhay fii cunuqi rasuulilahi sala allah alay wasalam xaashiyada haraysa ama waa iyadii oo gooday oo ku hadhay oo ku dheggan ama maehe waa waxaa la wadaa aahartii iyo raadkii ay ku yeelatay qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana layd can ibn abi mulayka can ilmiswar bni makrama ninka ninka acraabi reerbaadiya buu ahaa jahliya aqoonla'aanna way haysay cudurdaaradaas lagu cudurdaaray ninka asaga ah iyo nabigoo nabiga aana goosanin sala allah aleh wasalam saxaabadu waa u haliilayaan meeqa nin buu nabiga ka reebay saxaabadii idhahee ninkan saa kuula hadlay nagu sii daa aan luqunta jarre oo u diidi jiray sala allah aleh wasalam hataa kuwa munaafiqiin oo gaala oo mudan oo mudan xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana layd can abi mulaykata can miswar bn mahrab annahu qaal qasama rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu qaybiyey aqbiyatan kooran iyo kootiyaal iyo jaakeedyo waxaa tidhahdaba waa isku wada dhow yihiin ayuu nabiga cala salaam qaybiyey intii loo keenay hadiya loo keenay ama xoolo qaniima ama wax markaasuu dadka u qaybin jiray walam yucdimuuna siinin mahrama mahrama oo misfur aabbihiisa oo reer banu zuhra ah shayan waxba muuna siinin markaas maxaa yeelay uu siin waayey qaybtii markaa la qaybinayay buu ka maqnaa laakiin nabiga meel inuu u dhigay xadiidkaad ku arki doontaa lama halmaameed baa loo dhigay ragga wuxuu ahaa xogow hadal adeega iyo canaanta iyo dabeecada xaggiisa lagu tuhunsan yahay buu ahaa nabiga alayh slam saxaabadiisa waa yaqaaneen qof walbaba mansaladiisa iyo booskiisa uu marin jiray faqaala mahrama mahrama wuxuu maqlay in alaab iyo dhar la keeno la qaybiyey wiilkiisii buu la hadlaya wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow indaliq binaa ina kici ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam noo kici faindalaqtu macahu waan raacay buuyi qaala wuxuu yidhi udkul orod u galo guriga hortiisa markale soo istaagay nabiga gurigiisii fadcuuhu lii igu yeer orod nabiga igu yeer buu yidhi halkaa maxaad ka dareentay waxaad ka dareentay nooc maa shidda inay ku jirtay adeeg walidaalika riwaayaadka qaarkood miswar waa inkirayaa bihi wuxuu yidhi adcuu ilayka rasuul allah ma rasuulka ilahi baan kugu yeedhi oon dhihi nabi maxamedow kaalay oo mahrama bannaanka ku taagan u imaw soo adigina u tagto ma fiicna ma aan sugno may waa ku aqbali uu ku yeeli nabigae adigu intaa iska dhee buu yidhi asagaa soo bixiye qaala fadacawtu lahu waan ugu yeehay nabiga allow aabbahay baa taagan fakharaja ilayhi waa u baxay wa qabaa'un minha nabiga waa garanaya kootii uu u diyaariyo usii dhigay isagoo wata ayuu ka soo baxay guriga sala allah aleh wasalam oo minhaa aqbiyadii ka mida faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi khaba'tu haada lak midkan adigaa kuu xaseeyey oo kuu dhigay qaala fa nadara ilay markaasuu saa u fiiriyey maqrabana midabahedii baa la tusayaa iyo quruxdeedii fiiri adaan kuu dhigaye quruxdooda bal fiiri faqaala nabigu wuxuu yidhi markuu qancay oo u arkay makhramo oo dabeelka lalmiyey oo qanacsan radiya makhrama makhramo waa raadi noqday buu nabigu yidhi calayh salaam mabsuud wey wixii ku taagnaa o dhan waa ka baxay hadda saasuu ku waday saxaabadiisa nabiga sala allah alay wasalam qaarkoodna wixii la siiyay dhahayeen hebel sii aniga iga daa marka nin walba iyo waxaa weye booskiisa wey marka cabsi uu nabiga ninka dabeecadiisa xadiidka muxuu u keenay musanifka meeshan qofkii laga baqaayo inuu ama hadal ama fuuxshi ama si adag ama hadhow bakhaylnimi wax kuu sheego inaad wax iska siiso mana keenayso ma aha macnaheedu qofkaad xoolo siiso inaad jeceshahay mararka qaar mararka qaar qof aadan jeclayn ba wax iska siinaysaa difaacan linafsika wa cirdika adoo naftaada ku difaacayo ama ma ahe masaalix kale iyo dara kale iyo wax kale ku gaarhayo marka nabiga calayh isalaatu wasalaam kuwuu siinaynin ayuu mararka qaar ka jeclaa kuwa wax siinayo xaddaana abulkhadaab ziyaad binu yaya alxasaani yaa yaqaana ziyaad binu yaxya alxasaani yuu ka mid yahay ya sagaalkii buu ka mid yahay tiscadii buu ka mid yahay sagaalkii sheekh ee lixda sheekh sheekhyaha u ah ninkan sheekhay kutubta waaweyn noo alifay ee bukhaari ugu horeeya muslim ku xigo iyo afarta sunanka lixdaas sheekh sagaal sheekhoy soo wada gaareen ayagoo cumrigooda uu kala dambeeyey lixdaas ayaga ah haddana sagaal sheekh bay soo wada gaareen oo nin walbaba nasiibkiisa ka helay waxaa ka mid a ah ziyaad binu yaxya alxasaani imaanina waa abulkhadaab nasrun wa yacquubun wa camru bnu sari wa bnu lcala wa bnu bashaarin kada ibn muhana waziyaadun waziyaadun yuxtada ziyaadki waa kan qaala xaddaana xaatim bn wardaan abu saalixin qaala xaddaana ayub isktiyaani can cabdillahi bn abi mulayka can miswar bni makhrama qaal qadimat cala nabiyi aqbiya nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa u soo gasho loo keenay kootiyaal iyo kooran faqaala lii abi aabbahi baa wuxuu ugu yidhi aabbahi mahramatu ahaa qaala lii abi aabbahi baa wuxuu ugu yidhi mahramatu ahaa hadhihin abi mahrama mahramii weeye qaala lii abi aabbahay baa wuxuu igu yidhi mahramatu mahramada dhiij indaliq banaa ina kici ilayhi nabiga ii qaado iraac casaa an yucdiina inuuna siiyaan mudanna oon rajaynaynaa minha koorarka iyo dharka uu qaybinaya shayan waxaan naga siyaan rabnaayo amaan rajaynaayo qaala faqaama abi aabbahay wuxuu istaagay cala albaabi albaabkii istaagay fatakallama waa hadlay oo waa kii la hadlaa wiilkiisa loo ord nabiga igu yeer yowma nabiga kuu yeeri karaa nabigaa maqlay facarafa alnabiyu nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu gartay sawtahu hadalkiisiibuu gartay fakharaja waa soo baxay wa macahu qabaa isagoo gacanta ku wada wixii uu u dhigay iyo koorkii iyo kootigii wahuwa yuriihi wuxuu tusayaa nabigu maxaasinahu quruxdiisa quruxdiisuu tusayaa wayaquulu wuxuu leeyahay khabaatu haadaa laka adaan kuu dhigay khabaatu haadaa laka adaan kuu qariyay kuu xaseeyey bal fiiri bal midabkiisa fiiri marka inaad wixii hadiye ood bixinaysay aad mararka qaar faaliso oo aad faallo ka bixiso oodu wanaaggiisi iyo macnaha uu leeyahay iyo qiimihiisi iyo qadarkiisa aad sheeg sheegto macnaheedu ma aha riyaa ma keento mana aha inaad qofkii aad wax siinaysa xoogow culaysa wixii aad siinaysa ood weli haddana u ammaanayso dan iyo ujeeddo kalea laga leeyahay ujeeddaduu nabiga ka leeyahay calayh salaatu wasalaam waxaaba ka mid noqon kartaa marada mara qaale wey qofka markaad wax aad siinayso uu mararka qaar hadiyada aad siisa waxaa laga yaabaa inuu wax weynba u arkinba saacad baad siisay inuu u maleeyo meelaha in laga soo siiyey uun shantoba boqoloo shillin inay joogto deenna uu hadhow deenna iskagaba gadab afar boqoloo shilin ma ku xooro inaad tidhaahdo war saacaddan waa qaali waxay ugu joogtaa toban kunoo shilin ayaan kugu soo gaday ogow quruxdeeda waa saacaddan qiimaha badane marka odayga inuu maaragtay maradan ayadaa wax yar ku tuurto oo uu u maleeyo inaan qiimo lahayn saasaa laga baqiyo nabiga calayh salaam baa u sheegay maxaasinteediiy wanaagga ay leedahay asagana waa lagu qanciyey oo wixii ku taagnaaye dabeecadahabaa lagaga saaray baabu icdaabu man yakhaafu calaa iimaanihi wuxuu ku saabsan yahay icdaau man qof in la siiyo yakhaafu uu ka baqi calaa iimaanihi iimaankiisa halkaas ka joogo wallah aclam bilah towfiq sala allah wasalam cala nabina maxamed